alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi waasxaabihi <clears throat> ajmaciin qaala almusanifu raximah llahu tacala iclam raximaka allah ana towxiid huwa ifraad اllahi bاlcibaadati wahuwa diin الrusul aladi arsalahum allah bihi ilى cibaadih faأwlhm nuuxu calayhi الsalaam arsalahu allah ilى qowmih lama galw fi الصaalixiina wddin wasuwaaci wayaguuha wayacuuqa wanasri waakhiru rusuli muxamedi salى اllahu alayh wasalam wahuwa aladi kasara suwara haulaai الصaalixiin musanifku raximah llahu tacaala kitaabkiisa wuxuu ku bilaabay masalada koobaad saynu dersigii shalay ku sheegnay masaladaasi koobaad oo ah in ilaahay subxaana wa tacaala rususha usoo diray inay dadka u sheegaan oo ay gaadhsiiyaan ilaahay subxaana watacaala waxidistiisa iyo keliyeyntiisa arsala allahu rusula lidacwati اnnaasi ilaa tawxiid illahi bilcibaada inuu ilaahay rasuullada usoo diray inay ilaahay dadka ugu yeedhaan ilahay inay ku keliyeeyaan cibaadada wuxuu yihi iclam ogow raximaka allahu ilaahay ee ku naxariiste iclam waa ficil amar oo ka yimi min calima ujeeddada halkan loogu keenayna waa litanbiih waa in qofka lala hadlayo la baraarujiyo lasoo jeediyo si uu ugu dhagraariciyo waxa loo sheegayo oo qalbigiisana ugu furo waxaa kaloo kelmadani ay xambaarsan tahay muujin la muujinayo iclamta waxaa ka dambeeya inuu yahay wax muhima oo laysu sheegi doono wax qiimo leh iyo macno iyo manfaco qur-aankana waa ku timi kelmaddan faclam anahu laa ilaha ila allah culimaduna in fara badan ayay isticmaalaan musanifkuna raximah llahu tacaala sidaynu kutubtiisa ku aragnay waa kelmad aada u isticmaalo ujeeddadu isticmaalayaana ay tahay litanbiih calى ana ma sayaأti bacdaha amru muhimu siuu ugu baraarujiyo mukhaaabka waxaa dabadeed iman doone laga hadlaya inuu yahay arin muhima raximaka allahu buu yihi waa jumla markaa ikhbaariya jumla khabariya lafdan ducaa-iya macnan raximaka allah lafdi ahaan waxay u muuqataa inuu yahay in lagu waramayo qofka lala hadlaya ilahay inuu naxariistay laakiin sidaasi looma jeedo ee macnaha loo jeedaa waa ducaa waa in loo duceeyo raximaka allahu macnaheed waxa weeyaan alubu laka min allahi raxma ilaahay baan raxmad ku weydiinayaa waa ducadaas weeye raxmat ullaahi subxaana wa tacaala bicibaadihi waa arrinin fara badan kusoo aroortay qur-aanka iyo sunnahaba in laysugu duceeyana isla markaa mudan oo raximaka allah macnaheed waxa weyaan gafar allahu laka maa madaa wacasamaka wawafaqaka fima yastaqbil wixii dembi hore kaaga dhacay ilaahay ha ku dhaafo mustaqbalkiiyo waqtiga soo socdana ilaahay subxana wa tacaala ha ku ilaaliyo oo dunuubta iyo xumaanta kaa ilaaliyo isla markaana ilaahay ha ku waafajiyo khayrkii wanaaggiiyo sida uu jecel yahay ee raalli uu ku yahay raxmada iyo makfirada waxaa macno ballaarhan alraxma walihada musanifku raxima tacaala aanu odhan gafar allahu laka ee uu yihi raximaka allah sida u macno ballaadhantana waxa weeye makfiradu fi lmaadi unbay ku saabsan tahay qofka wixii hore u sameeyey ee dembi iyo khalada in ilaahay subxana watacala u dhaafo raxmaduse marka kelideed la sheegay makfiradu aanay la socone maadi iyo mustaqbal labada way koobsanaysaa oo makfiratu maa madaa min adunuub iyo alcismatu watawfiiqu fima yastaqbil labada way tusinaysaa qofka wixii dembi hore uga dhacay ilaahay inuu u dhaafo oo rabbi subxaana wa tacaala uu ka baabi'iyo oo aanu ku ciqaabin waqtiga soo socdana ilaahay inuu xaq iyo wanaagga waafajiyo xumaantana rabbi subxana tacala inuu ka ilaaliyo ducadan musanifku raxima llahu tacaala had iyo jeeraale beyniyadi lmaqsuud uu sheegay maqsuudka iyo ujeedada horteed waxa uu uga jeedaa litalatuf inuu naxariis u muujiyo iyo turaale cidda ula hadlayo waxaana taa natiijadeedu ay noqonaysaa qofka lala hadlayo marka loo duceeyo inuu dhegta raariciyo qalbigana uu furo natiijadu taas ayay noqonaysaa ana tawxiida ogow in towxiidku huwa towxiidku ifraad inuu yahay ilaahay subxaana wa tacaala in lagu gooni yeelo bilcibaadati cibaadada wa huwa towxiidku diinu rusuli weeye rasuulladu ilaahay soo diray diintii ay la yimaadeen aladii diinkaasoo arsalahum allahu ilaahay iyaga uu soo diray bihi isaga uu la soo diray ilaa cibaadii addoomihiisana uu usoo diray marka halkan musanifku raxima llahu tacaala wuxuu qeexay towxiidka waxaynu ogsoonnahay towxiidku inuu leeyahay macno caama iyo macno khaasa macnaha caamki waxa weeye ifraad ullahi subxaanah wa tacaala bixuquuqihi wa khasaaisi waxaa soo gelaya ifraad ullahi birububiyatihi iyo ifraad ullahi iyo ifraad ullahi biasmaai wa sifaati macnaha khaaskee uu leeyahay ee si gaara loogu isticmaalayna waa ifraad ullahi bilcibaada waxa uu ku gaar yahay towxiid ulcibaada ayuu ku gaar yahay marka waxaa la odhan karaa mucarafka oo ah tawxiidka iyo tacriifka oo ah ifraad ullahi way kala caamsan yihin oo mucarafka kala qeexaya oo tawxiidkaaba halkan ka caamsan waxaa lagu qeexay oo tawxiidku waa ka macno ballaarhan yahay ifraad ullahi bilcibaada wa ifraad ullahi bilcibaadati waa fardu min afraadi tawxiid waa qodob ka mida qodobadii tawxiidka marka waa min baabi iطlaaqi ismi اlkuli cala اljuzi ah ama cala اlfard waa magacii ay wada lahaayeen laba iyo ka badan oo lagu loogu yeedhay maanta oo lagu iطlaaqay mid kamida kuwii magacaasi lahaa arinta noocaasina waa arrin waxa weeyaan banaan musanifkuna raximah llahu tacala waxaa isagoo towxiid qeexaya towxiid alcibaada ugu qeexa lanna towxiid alcibaada waa aslu towxiid weeye wa acdamuhuna weeye waa asalka towxiidka waana ka ugu weyn waliannahu mustalzimu lilanwaaci اlkhra anwaacda kalena way ka laazimaysaa oo way ka dhalanaysaa waliana alkhusumata bayna الrusuli wa aqwaamihim kanat fiih waxaa kaloo iyaduna keentay inuu towxiidka towxiid ucibaada ku qeexo lannu towxiidka sida haalibkaa ah lagu muransanaa ee doodu ay ku dhex martay rasuullada iyo qoomamkii loo soo diray wuxuu ahaa towxiid اlcibaada ayuu ahaa wuxuu hi wahuwa towxiid اlcibaadu diin rusuli weeye waa rususha diintoodii aladii diinkaasoo arsalahum اllah ilaahay uu soo arsalahum uu soo diray iyaga allahu ilaahay bihi isaga uula soo diray ilaa cibaadihina uula soo diray in badanna qur-aanka way kusoo noqnoqotay jamiicu rusul dadka inay ugu yeedheen ilaa cibaadati ilaa ifraad illahi bilcibaada in ilaahay cibaadada lagu gooni yeelo ilah wuxu uhi wamaa arsalnaa min qablika min rasuuli ilaa nuuxii ilayh anahu laa ilaaha ilaa ana facbudun nebi maxamedow adiga hortaa maanaan dirin rasuul haddaanu dirayna waxaanu u waxyooneynay mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah subxana wa tacaala mooyaane ilaahay caabuda cibaado ilaahay subxaana wa tacaala aada u gooni yeelaysaan qaala tacala laqad arsalnaa waxaa kaloo ilaahay subxana wa tacaala uu yihi walaqad bacanaa fi kuli ummati rasuula an icbudu llaha wajtanibu aaguut ummad kasta rasuul baanu kasoo dhex saaray rasuulkaasina wuxuu dadka ugu yeedhayay ilaahay subxaana wa tacaala caabuda cibaadaad ku keliyeelaysaan daaquudka waa wax kasta oo la caabudo oon allah subxaana wa tacaala ahaynna ka fogaada oo ka dheeraada ayuu lahaa oo asalka noocaasa ambiyada iyo rususha ilaahay usoo diray way isku waafaqsanaayeen walihada baa rasuulku calayh isalaatu wasalam wuxuuhi naxnu macaashira alambiyaa ikhwatu callaatin abuuhum waaxidun wa ummahaatuhum shata annagu haddaanu nahay ambiyada iyo rususha waxaanu nahay walaalo isku aabba ah oo kala hooye ah macnuhuna waxa weeye aslu diin oo tawxiidka ayaan wadaagnaa dhammaantayo ummadaha aan ugu yeedhaynay sharaa'icda iyo axkaamtana waa ku kala duwannahay walikullin jacalnaa minkum shircatan waminhaaja minhaaja buuhi ilaahi subxana wa tacaala fa awaluhum rususha ilaahay towxiidka uusoo la soo diray kooda ugu horreeyey nuuxun weeye calayhi asalaam nuux inuu yahay awalu rusul ilahay baa subxana wa tacaala qur-aanka ku sheegay kama awxaynaa ilaa nuuxin wالnabiyiina min bacdi ilaahi subxana watacaala wuxuu sheegay nebiyadu inay ka dambeeyeen nabiy llaahi nuux saxiixeynkana waxaa ku taala khalaa'iqdu markay shafaacada dalbayaan ee nabiy llaahi nuux ay u yimaadaan inay ku odrhanayaan anta awalu aلrusul ilaa ahli اlard rasuulkii u horeeyey ilaahay dadka dhulka jooga u soo diray ayaa tahay warkaana nebi maxamed baa alayh isalaatu wasalaam inoo sheegay haddii warkoodaasi uu khalad yahayna rasuulku calayh isalaatu wasalaam waa ka daba tegi lahaaye sidaasuu kuma daayeen arsalahu allah ilaahay baa soo diray nebi nuux ilaa qowmihi buu u diray lamaa halow buu u diray markii ay talaxtag tag iyo xaddhaafin xadgudub ku sameeyeen fi saalixiin dadkii saalixiinta ahaa waddin markay uluwi ku sameeyeen ay lamaa halow waddin wa markay uluwi ku sameeyeen wayaquuha maray ku sameeyeen wayacuuqa maray ku sameeyeen wanasr maray ku sameeyeen shantaa magac waxaa lahaa rag saalixiina oo qoomkii nabiyullaahi nuux loo diray ka mid ahaa wuxuu markaa musanifku ishaaray raximah llahu tacaala ana ashirka fii bani aadama ibtadaa bilguluwi fi saalixiin asal bani aadamka waxa uu ahaa towxiid baa asal u ahaa ilahay baana kitaabkiisa ku sheegay o yihi kaana naasu ummatan waaxida dadku waxay ahaayeen kuwo markaa midaysan oo ilaahay waxidistiisa iyo keliyeyntiisa ku midaysan fakhtalafuu intaa kadib bay iskhilaafeen ay u qeybsameen muwaxidiin iyo mushrikiin fabacaa allahu nabiyiina mubashiriina wamundiriin markii dadku ay qeybsameen ee shirkigu uu dhacay ayuu ilaahay soo diray nebiyada iyagoo u bushaareynaya ahla الtawxiidi wالطaaca una digaya ahla الshirki wاlmacصiya ilahayna xadiiث qudsiga wuxuu ku uhi muslim wariyey inii khalaqtu cibaadii xunafaa addoommahayga waxaan abuuray iyagoo muwaxidiina oo shirkiga ka jeeda oo towxiidka qaabilay kulahum wainahum atathum الshayaaطiin faاjtaalathum can diinihim intaa dabadeed addoomahaygii shayaadiin baa u timi shayaadiinta ayaa markaa diintoodii towxiidka ahayd ka duufsaday cabdullaahi ibnu cabaasna radia allahu canhu wuxuu yihi nabiyullaahi aadam iyo nebi nuux casharatu quruun baa u dhexeeyey toban qarni tobanka qarni dadku cala towxiidi waaaca ayay ahaayeen markaa shirkigu wax xaaditha oo mar dambe soo darriyey weeye towxiidka ayaa asal u ahaa bani aadamka markaa sababta uu shirki ugu soo dariyey maxay ahayd yani acdamu sabab wa akaru sabab lixuduudi shirki waxay ahayd alguluw fi saalixiin sababta u weyne u badan ee shirki inuu bani aadam dhexdood ka dhaco sababtay ee keentay alguluw fi saalixiin bay waynaynu kusoo aragnay kitaabu tawxiid musanifku raxima llahu tacala uhi baabu maa jaa ana sababa kufri bani aadama wa tarkihim diinahum huwa alghuluw fi saalixiin baabka adilada tilmaamaysa sababta bani aadamku ay u kufriyeen ee diintoodana ay uga tegeen asalka u ahayd inuu ahaa alguluw fi saalixiin macnaa asbaabo kale waa jireenoo dee kufriga keenay laakiin waa sababtii u weyneyd ee u badnayd macnu waa sidaasi wey waana kusoo celceliyey alimaam maxamed bin cabdilwahaab raxima allahu tacaala masalada ghuluwigu inuu sabab iyo wado shirkiga u yahay kitaabu tawxiid aad buu ugu celceliyey marka markuu musanifku raxima llahu tacala arsalahu llahu ilaa qowmi lama halow fi saalixiin ay wacabaduuhu min duuni illahi macnuhu weeyi markay ghuluwiga ku sameeyeen kuwa saalixiinta ah ghuluwigaana natiijadiisa iyo halka uu ku dhamaadu la gaadhay ay noqotay inay caabudaan macna waa sida waxaan masaladaa u baraarujinayaa nin kamida kuwa shirkiga difaaca oo casriga markaa soo gaadhay oo maaliki la idhaahdo oo isku dayay kitaabkan inuu naqdiyo ayaa wuxuu masaladaas ayuu wax ka dhex baarbaaday wuri maxamed cabdilwahaab masaaisha uu ku khaldamay waxaa kamid a ah inuu sheegay sababta nebi nuux ilaahay qoomkiisa ugu diray inay ahayd alkhuluu fi saalixiin sababtuna taa ma ahayna shirkiga ay sameeyeen bay sababtu ahay waxaana la odhan karaa waa ictiraad sakiifa wey aada iyo aada u liita oo dee maxamed ibn cabdilwahaab ma laha qowmu nuux ghuluwi unbay sameeyeen ila ghuluwigu maraatib buu leeyahy mid kufriga shirki gaadhsiisan mid bidcaa mid ka hooseeya intaba waa leeyahy ee wuxuu ujeedaa ghuluwigu waa sababtii e, shirkigooda qowmu nuux shirkiga ay ku dhaceen waxa u sababaha muxuu ahaa alghuluw fi saalixiin aarka cabdillahi bn ee bukhaari uu ku sugan wuxuu inagu baraarujiyey alimaamu raximah llahu tacaala marka koobaad ana awala shirkin fii bani aadama sababuhu alguluw fi saalixiin shirkigu horreeye reer bani aadam dhexdooda ka dhaca inuu ahaa xaddhaafin iyo talaxtag lagu sameeyo dadka saalixiinta ammaantooda ama qaabka loola dhaqmayo waxaa kale oo arrintaasi ay baraarujinaysaa fii dalika atanbiihu calaa ahari اljahli fi intishaari shirk in jahligu saameyn weyn uu ku leeyahay faafitaanka shirkiga oo mar kastoo jahligu uu bato shirkiguna uu la badanayo mar kastoo jahligu uu bato towxiidka iyo keliyeynta ilaahay iyo itibaacu nabiy alayh isalaatu wasalaam inay yaraanayso waxaa kaloo musanifku raxima llahu tacala halkan uu ku sheegay cibaadaة اsnaam iyo sida ay ku bilaabantay inay ahayd uluw si uu inoogu baraarujiyo xaqiiqada shirkiga xaqiiqatu shirki inay tahay in cid xaqi ilaahay subxana wa tacaala loo leexiyo walow niyo wanaagsan iyo qasdi fiicaniba arrinta noocaasiyaa la socday wa aakhiru rusuli buu rususha kii u dambeeyey muxamedun weeye sala allahu alayh wasalam wahuwa nebi maxamed alladii kii weeyaan kasara burburiye jajabiyey suwara haaulaai saalixiin kuwa saalixiinta ah ee qowmu nuux ay ku fitnoobeen ee caabudeen sawiradoodii ka jajabiye weeye nebi maxamed akhir rusul inuu ahaa ilahay baa kitaabkiisa ku sheegay maa kaana muxamadu aba axadi min rijaalikum walakin rasuula اllahi wakhatama nabiyiin ay aladi khutima bihi nabiyuun nebi maxamed waa kii nebiyada lagu khatimay marka waa khaatim oo isagaa nebiyadii khatimay oo kii ugu dambeeyey ah waana khaatamo isaga ayaa nebiyadii lagu khatimay oo lagu gebagabeeyey waxaa kaloo rasuulku calayh salaatu wasalaam uu yihi laa nebiya bacdi nebi aniga iga dambeeyaa ma jiro ishkaal baa masalada lagu soo arorin kara waxaa la odhan karaa soo ka rasuulku sheegay calayh salatu salaam nabiyullaahi ciisa inuu soo degi doono fii aakhiri zamaan iyadoo soo degistiisu ay ka mid tahay calaamadaha qiyaamaha ee waaweyn oo shareicada nebi maxamed dadka uu ku xukumi doono ummadda nebi maxamed waqtigaa u yimaadana u hogaamin doono marka miyaanu ahayn nebi nebi maxamed ka dambeeyey waxaynu leenahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu anfiyey in qof nebi laga dhigo dabadi nabiyullaahi ciisana nubuwadiisu kaanat saabiqa linubuwati nabiy calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisu way ka horreysay soo degistiisan iyo dee imaanshihiisan uu dhulka imanaye samadii ilaahay u qaaday uu kasoo degay ubaa dambeysay nebinimadiisu way horreysay marka laa nebiya bacdi macnaheedu maaha nebi aniga iga dambeeya dhulka iman maayo macnaheedu waxa weeyaan qof aniga iga dambeeya ilaahay subxana watacaala nebi ka dhigi maayo nebi nuuxna nebi maxamed dabadi ilaahay nebi kama dhigin ee nebi nebi maxamed hortii ayuu ilahay subxana watacaala nebi u ka dhigay wuxuu hi wahuwa nebi maxamed aladii kii weyaan kasara jajabiye suwar hawlaai saalixiin halkaa masala ku jirta hadalkan horta waxaa yidhi oo tilmaamay asnaamtii qowmu nuux ay caabudeen magacuyaalka u ahayd iyo astaanta raggaa saalixiinta ah inay carabna soo gaadho carabna ay caabuday ibnu cabaas baa sheegay bukhaari baana saxiixiisa ku wariyey ibnu cabaas wuxuu yihi saarat hadihi اlawthan ilى اlcarabi bacd saarat اlawthan alati kanat fi qowmi nuux ilى اlcarabi aw fi lcarabi bacd asnaamtii qowmu nuux dhex taale ee caabudi jireen carab bay ku dambeysay oo carab baa markii dambe caabuday marka waxaa isweydiin leh siday isu soo gaadheen dee wakti dheer baa udhexeeyey waktigii qowmu nuux iyo waktiga qowmkii nabiga alayh isalatu salaam laga soo dhex saaray asnaamtaas see usoo gaadhay culimada markaa qaarkood waxay yidhaahdaan duufaankii nebi nuux qoomkiisa lagu qarqiyey ayaa soo qaaday oo keenay markaa xeeliyada iyo e, sawaaxil aljaziira alcarabiya keenay halkaas ayuu duufaankii ku aasay shaydaankiibaa intuu qoday dabeetana faafiyey oo e, dadka gaadhsiiyey isagoo u isticmaalay camr ibnu luxay nin la odhan jiray saasay leeyihin marka taa macnaheed wuxuu noqonayaa asnaamtii qowmu nuux dhextaalay lafteedii ayaa carab soo gaadhay iyada lafteedii baanu nebi maxamed alayh isalatu salaam uu jejebiyey oo ku jirtay saddex boqol iyo lixdankii sanam ee kacbada dhex yaalay ee nebigu yowm alfatx uu gacantiisa ula tegay isagoo akrinaya waqul jaaa alxaqu wazahq albaail kaasi waa qowl culimada qaarna waxay leeyihiin maye magac ahaan bay carab asnaamtii qowmu nuux ay u dhex taalay oo isna markaa magacyadan leh yaanay xaqiiqa ahaan iyo samays ahaan kuwii qowmu nuux aanay ahayne eh, asnaam kaleo magacyadan leh ayaa qowmu nuux ayaa ayaa carab dhex taallay oo magacyadiibaa soo guuray ee asnaamta lafteedii iyo caynteedii may soo guurin labadaa qowlba waa la yidhi nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam asnaamta waa jijebin jiray sanam waxyaabaha ilaahay usoo diray ayay ka mid ahay sida muslimu saxiixiisa ku wariyey ninka la idhaahdo camr ibnu cambasa ayaa rasuulka alayh isalaatu salaam u yimi markaasuu ku uhi maa anta maxaa tahay markaasuu yihi ana nabiyu nebi baana qaala man nabiyu nebi waa maxay qaala arsalanii allah ilaahay baa isoo diray qaala bima arsalak muxuu ilaahay kula soo diray markaasa wuxuu i wuxuu ilaahay la soo diray bisilati اlarxaam wa kasri اlawthaan an laa yucbada ila اllah an laa yushraka biاllaahi shay saddex arrimood oo ilahay uula soo diray buu sheegay awalan dadka inaan u sheegay qaraabada inay xidhiiriyaan laba asnaamta inaan jejebiyo xisanna aan u jejebiyo oo wujuudka aan ka tirtiro macnanna inaan u jejebiyo oo baadilnimada cibaadada la caabudayo dadka aan baro caqiidadaasi aan ka dhaadhiciyo iyo inaan ilaahay loo shariik yeelin oo ilaahay oo qura la marka rasuulku alayh isalaatu wasalaam wuxuu sheegay arrimaha waaweyn ee ilaahay ula soo diray kasru alawthaan inay ka mid ahayd shaqada noocaasna rasuulku waa qabtay oo markii rasuulku uu maka qabsaday asnaamtii waa jejebiyey kuwii maka dhexdeeda yaalay kuwii meelo kale yaallayna rasuulku alayh isalaatu salaam saxaaba ayuu u diray oo saxaabiga loodhan jiray jariir ibn cabdillahi albajlis bukhaari saxiisa ku wariyey waa kii rasuulku u diray sanamkii la odhan jiray dilkhalasa ee ay e, caabudi jireen qabaa'ilka yamaneed kuwo kamid ay ah caabudi jireen qabiilatu dawsa oo rasuulku wuxu man yuriixunii min dilkhalasa sanamkaa dilkhalasa la ydhahda culays buu igu hayaaye yaa iga raaxaynaya marka wuxuu diray rasuulku rag fardooleya ah, jariir ibn cabdillahi albajali uu hogaaminayo waanay soo jejebiyeen way soo baabiyeen sanamkaas cabdillaahi bnu cabaas radia allahu canhu saynuu sheegnay wuxuu tilmaamay in asnaamtii qowm waxay caabudayeen lafteedii ay carab soo gaadheen si awgeed bu musanifku uhi wahuwa aladii kasara suwar haulaai saalixiin oo waxaanay sheegeen culimada taariikhdu suwaac oo kale waa tusaale bal cabdillahi bnu cabaas baa sheegay qabiilada huday la dhahday inay haysatay nebiguna camr ibnu caas u diray marka ama sanamkii suwaac la odhan jiray cayntiisa iyo ha noqdo ama mid la magacaa ha noqdee camr ibnu caas buu rasuulku u diro o yihi soo jejebi suwaacaas caamilfatxi ba arrinta noocaasi ay dhacday markii rasuulku u baxay ghaswatu tabuukna khaalid ibnulwaliid buu u diray sanam waddan la yidhaahdo ha noqdo kii qowmi nuuxay caabudayeen cayntiisa iyo ama mid la magacaba ha noqdee oo meesha dawmatljanda la dhaahdo oo shaam ku taalla yaalay inuu soo burburiyo wahaakada shantaas sana qabaailkii carbeed baa qeybsaday cayn ahaan iyo laf ahaan ama magac ahaan iyagaana isu dhiidhiibi jiray waxaanay markii dambe ka mid noqdeen asnaamtii rasuulku alayh isalatu salaam uu burburiyey uu jejebiyey nebi maxamed ilaahay subxana watacaala dadka u diray dad nooceeya bay ahaayeen waxaynu khulaasada ku sheegnay ama talkhiiska ku sheegnay ina musanifkuna uu sheegi doonaa walow tartiibtaha kala yaro horeysiyo sida talkhiiska ka yara duwanaatee horta inay ahaayeen qowmun muminuuna biwujuud illah ilahay jiritaankiisa inay rumaysnaayeen waxaana taasi de ay ka muuqataa cibaadaadkooda iyo baryadooda iyo afcaashooda intaba waa ka muuqataa mar labaadka inay hayaan qowmun oo yuqiruuna biana allaha rabuhum inay ahaayeen qoom qirsanaa allah macbuudka xaqa ahi rabbigood inuu yahay oo inuu yahay khaaliquhum wamaalikhum waraasiquhum muxyiihim wamumiituhum wlmudabiru lishu-uunihim almutasarifu fiiha taana waa qirsanaayeen labada arrimood ba inoo soo socdaan waxaa kaloo intaaba dheeraa anahum kaanuu yacbuduuna allah subxana wa tacaala allaha xaqa ah ayay caabudi jireen masaladaas ayuu halkan ku sheego wuxuu yihi arsalahu llahu ilaahay baa nebi maxamed soo diray ilaa unaasan dad buu u diray yatacabaduuna cibaadeysanaya wayaxujuuna xajiyaya oo xajka tegaya wayatasadaquuna sadaqad la baxaya wayadkuruuna allah ilaahay xusaya kaiiran in fara badan bay ilahay xusayaan marka kufaartii carbeed ee nebi maxamed laga soo dhex saaray iska dhaaf inay ilaahay jiritaankiisa diidaan ama rabbinimadiisa ilahay way caabudi jireen halkaana masale muhima ku jirta oo ah qofku inuu ilaahay caabudo oo qura inaanu muwaxid ku noqonahay ilaahay inuu caabudo waa inay u raacdo maxay an yatabaraa min cibaadati gayr illah waa inuu ka madhnaado beri uu ka noqdo cidaan allah ahayn caabudistiisa oo caqiid ahaanna waa inuu uga madhnaado camal ahaanna waa inuu uga madhnaado qowl ahaanna waa inuu ficil ahaan iyo qowl ahaan labadaba waa inuu uga madhnaado hadduu ilaahay caabudayo oo taa ay la socoto cadam اlbaraءati min cibaadati gayr الlah oo caqiidaysan u aaminsan ilah cidan in la caabudi karo ama uu caabudayaba isaga laftiisu allahna waa caabudaya cid kalena waa caabudaya fahada laysa bimuwaxid waayo tawxiidku maaha in ilaahay la caabudo oo qura tawxiidku waa nafyiyo ibaat ibaatku waa in ilaahay la caabudo nafyiguna waa cibaadatu gayr illah ciddaan allah in cibaadadiisa waa in la diido oo caqiid ahaan iyo qowl ahaan iyo ficil ahaan intaba waa in loo diido qofkan labadaa kulmin cibaadaة الlah iyo albaraءaة min cibaadaةi غayr الlah falaysa bimuwaxid muwaxid maaha marka dadka qaarkood baa waxay moodayaan inay muwaxidiin ku ahaanayaan muslimiinna ku noqonayaan inay ilaahay caabudeen waa qof aan fahmin laa ilaaha ila allah iyo waxyaabaha laa ilaha illa ay ka kooban tahay iyo madluulkeedii waxay tusinaysaa inuu yahay ihbaat اcibaadaةi lilah wa nafyuha can غayrih oo laa ilaha ila lah macnaheedu kusoo ururiyey ithbaatu lcibaadati lilah oo qeybtii labaad ee nafyiga ahayd oo ah laa ilaaha ka tegey shaki kuma jiro kufaartii carbeed ee nebi maxamed laga soo dhex saaray inay ahaayeen kuwa ilaahay subxana wa tacaala caabuda inay ilaahay subxaana wa tacaala u xajiyi jireen way caddahay xadiidka uu muslim wariyey rasuulku calayhi salaatu salaam wuxuu ku sheegay marka ay soo xajiyaan iyaga oo dawaafaya inay odhan jireen labeyk allahuma labeyk labeyka laa shariika laka labeyk halkaa markay marayaan buu nebigu ku odhan jiray qad qad macnaheedu yahay halkaa ku joojiye halkaa ku joojiya waayo intaas waa saxo waa tawxiid waxaanu rasuulku ogaa waxa ay soo wataan markaasay odhan jireen in laa shariikan laka malaktahu wamaa malak yacnaa ilaahu shariik ma lihid mid mushaarika wax kula wadaaga ma lihin mid aada isaga leedahay oo isagoo aan waxba lahayn mooyaan haddaynu maada naafiye ka dhigno wamaa malaka haddaynu mawsuulo ka dhignana mid aad isaga iyo wuxuu leeyahayba aada leedahay saasay odhan jireen marka waa kuwan xajiyaya waa kuwan saas oo kale dawaafaya waana soomi jireen use bukhaari wariye caaisha waxay tihi kaana yowmu caashuuraa yowma tasuumuhu quraysh maalinka cashuura wuxuu ahaa maalin ay quraysh soomto iyo u soomi jireen ilahay subxana watacala u soomi jireen sidaasoo kale sadaqad waa la bixi jireen oo xoolahooda wax kamiday bixin jireen taqaruban ila allah iyagoo ilahay subxana tacaala ugu dhowaanaya oo xakiim ibnu xizaam wuxuu rasuulka calayh salaatu wasalaam ku yidhi isagoo su-aal ka weydiinaya acmaashii uu samayn jiray fi ljaahiliya wuxuu yihi ashyaa ara-ayta ashyaa riwaayad kalena umuura kuntu afcalu ataxanahu biha fi ljaahiliya rasuulka waxaad ka warantaa arrimo aan ku cibaadeysan jiray ataxana ay atacabadu biha fi ljaahiliya islaamka horti markaan gaalka ahaa arrimo aan ku cibaadeysan jiray bal ka waran oo maxaya min silati wa cataaqatin wa sadaqatin arrimahaasoo ah qaraabo xidhiidhin qoor xoreyn addoome inaan xoreeyo iyo sadaqad inaan bixiyo xoleyga wax kamida inaan bixiyo alaba liljr anuu ilahay ajir kaga doonaya hal fiihaa ajrun wax ajira miyaa layga qorayaa rasuulku alayh salaatu salaam wuxuu ku yihi aslamta calaa maa salafa min khayr waxaad islaamtay iyadoo wixii khayr hore aada u samaysay uu kuu qoran yahay oo qofkii markaa gaalka ahaa ee acmaal khayra ilaahay daraaddii u sameeyey isagoo gaala ilaahay fadligiisa waxaa ka mida markuu islaamo in awelkiiyo akhirkaba la darayo wixii khayr iyo wanaag uu sameeyey fi lkufr iyo wixii waxa weeyaan khayr iyo wanaag uu sameeyey fi lislaam waa wixii markaa aan cibaada maxdo aan ahayn cibaado barax tiran wixii aan ahayn wey wayadkuruuna allaha kaiira ilah in badan bay xusi jireen bal ilaahay inay baryi jireen weliba ducaa khaalisa lilah ilaahay oo qura ay baryeene cid kale aanay kula shuraakaysin ilahay baa kitaabkiisa inoogu sheegay waidaa rakibuu fi lfulki dacaw llaha mukhlisiina lahu diin marka ay doonta fuulaan ee bado baddu ay ku kacdo ay xaaladdu adkaato ee nafta ay u yaabaan ilaahay bay baryayaan iyagoo ilaahay baryada u khaalis yeelaya ana cid kale aan la baryahay falama najaahm ilى bari ida hum yushrikuun markuu ilaahay badbaadiye beriga ay gaadhaan ayay shirkigii bilaabayaan kuwaa ilahay aayadda u kaga waramaya ma dad muslimiin oo muwaxidiina ahayn mise mushrikiintii joogay markuu qur-aanku soo degayay waa mushrikiintii ilaahay muxuu u sugay baryo cibaadaa bidaliil in lala xidhiidhiyey ikhlaaska waxaana la tilmaamay baryadoodaas inay ahayd cibaada maxda oo khaalisa lilahi subxaana wa tacaala oo cibaadada ikhlaaska la idhaahdo oo cibaadaadka qalbiga ka kamida xataa inay mararka qaarkood mushrikiintu ku sifoobi jireen ayay aayadda qur-aanka ahi ay tilmaamaysaa taasi markaa waxay radin ku tahay mushrikiinta mutaahiriinta ee odhanaya anagoo anagu ilaahay caabudayna sideebaad mushrikiin noogu sheegaysaa inaad ilaahay caabuddo qura shirki kaga badbaadi maysa arrin labaad baa lagaa raba o shirkiga inaad caqiide ahaan iyo qowl ahaan iyo camal ahaan intaba inaad uga marhnaato waxa musanifku raximah llahu tacaala intaa dabadeed uu sheegay mushrikiintu iyaga oo ahaa kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala caabuda waxa haddana ay ku noqdeen mushrikiin waxa ay ku noqdeen markaasaa wuxuu uhi walaakinahum hase yeeshee iyagu yajcaluuna waxa ay ka yeelayeen bacd almakhluuqaat makhluuqaadka qaarkood wasaaia bay ka yeelayeen kuwa udhexeeya baynahum iyagiyo wa beyn allahi ilahay yaquuluuna waxay odhanayeen nuriidu minhum waxaanu ka doonaynaa iyaga ataqaruba ila allah ilahay inaanu u dhowaano wa nuriidu waxaanu doonaynaa macna ilahay noo dhoweeyaan baanu doonayna wa nuriidu waxaanu doonaynaa shafaacatahum shafaacadooda cindahu ilahay agtiisa aynooga shafeeco qaadaan mil malaaikati oo kale weeye makhluuqaadkaas walakinahum yajcaluuna bacd almakhluuqaat mil malaaikati makhluuqaadkaasi oo malaaigta oo kala ah ama bedel low aad ka dhigi karta walakinahum yajcaluuna waxay ka yeelayeen mila almalaaikati iyo wa ciisa wa maryama wa unaasin gayrihim wa min asaalixiina ah ay wasaaid ka yeelayeen fi lmalaaikati weeye iyo wa ciisa iyo wa maryama iyo wa unaasin dad mila unaasin gayrihim kuwaa la sheegay aan ahayn unaaskaasoo min asaalixiina dadkii saalixiinta xaqa ilahay xaqa khalqigaba guday leh marka halkan musanifku waxa uu marka koobaad ku tilmaamay ana sababa alxukmi cala lmushrikiina bishirki inuu yahay itikaadu lwasaaiطi baynahum wa bayn اllahi fi اlcibaada ila waaba kuwan ilaahay jiritaankiisa qirsan ee rabbinimadiisa qirsan ee ilaahay caabudaya maxaa mushrikiin ka dhigay waxa mushrikiin ka dhigay kuwa iyaga iyo ilaahay u dhaxeeya xagga cibaadada ayay yeeshay oo shaydaanka ayaa waswaasiyey ohi ilaahay waa cadiim ilaahay waa weyn marka ilaahay toos uma caabudi kartaan oo lama xidhiiri kartaan horta ilaahay cid ka sokaysa cibaadada sii mariya oo cibaadada iyaga u sameeya si ay cibaadadiinaa ilaahay ugu gudbiyaan kuwa si idinku shafeeco qaadaan si ay idinku dhaweeyaan shaydaanka ayaa sidaa ku yidhi marka sabta shirki loogu xukumay taasay ahayd inay wasaaid yeesheen baynahum wa bayn allah qadiyada ah, addoonku inuu yeesho isaga ilaahay cid u dhaxaysa waa qadiyaduu tafsiil ku jiro shekhulislaam markii la weydiiyey qadiyadda alwasaaid bayna alxaqi waalkhalq in la samaysto cid udhaxaysa allaha xaqa iyo khalqiga risaalad buu qoray la idhaahdo alwaasidatu bayna alxaqi waalkhalq waana maطbuuca waad akhrisan karta waa risaala muhima alwaasitaةu bayna alxaqi wاlkhalq tafsiil baanu masaladaa geliyey oo wuxuu yihi waasitadu hadday tahay fi lcibaada oo qofku yiha aniga iyo ilaahay bay cid inoo dhaxaysaa xagga cibaadada oo cid baan ilaahay cibaadaadka usii marinaya oo iyaga ayaan baryayaa si ay ilaahay iigu baryaan iyaga ayaan u gowracayaa si ay ilaahay iga shafeeco qaadaan inay arrintaasi shirki tahay bilijmaaci ayuu sheegay hadalkiisaana in badan oo kamida fuqahada xanaabiladu kutubtooda fiqiga ayaabay ku qoreenba sida saaxibulkashaaf iyo iyo rag kaloo fara badan oo tadaawaluha way isu dhiib dhiibeen ijmaaca uu kusoo naqilay ana man itakada waasitatan baynahu wa bayna allahi fi lcibaada inuu yahay shirki iyo kufr bilijmaac saasay usoo naqileen waana isu dhiibdhiiben bal saaxibulkashaaf wuxuu raaciyey arrintaasi inay tahay diin lmushrikiin oo diin lambiyaa maxay ahayd cibaadat llahi mubaasharata in cibaadada ilaahay aan cid loo sii marin ee si toosa ah addoonku ilaahay subxana wa tacaala cibaadada ugu wajho hadduu baryayo iyo haddii uu eh, wax gowracayo iyo hadduu tukanayo iyo hadduu soomayo iyo hadduu xajeeyo diin mushrikiinna maxay ahayd itikaadu lwasaai beyna wa bayn allahi fi cibaada inay samaysteen cid iyaga iyo ilaahay ugu dhaxaysa cibaadada oo ilain cibaadadaanu sii marinayno bal ibnu xajar ilhaytami faqiiha shaaficiga laftiisu sidaasi ayuu sheegay waxaanay deliishadeen fuqahadaasi aayaadka qur-aanka ah ee arrinta noocaasiya tasriixinaya amaba se cadaynaya kamid yahay qowl lahi taala ma nacbudum ila liyuqaribuuna ilى اllahi zulfa iyo haulaai shufacaauna cinda allah adiladaas ayay daliishadeen halkaana waxaa ka soo baxaya xaqiiqada shirku lmushrikiin mushrikiintii hore shirkigooda xaqiiqadiisu inay ahayd in cibaadaad loo sameeyo cidaan aan ilaahay ahayn iyadoo ujeedada loo sameynaya ay tahay in ciddaa ilaahay loo sii maro oo ciddaasi caabidka ilaahay u dhaweyso oo ilaahay ay uga shafeeco qaado xaqiiqada noocaasi ahi kuwan muslimiinta sheeganaya ee mushrikiinta mutaakhiriinta dhexdooda ma ka jirtaa mise kama jirto way ka jirtaa dhexdooda oo cibaadaad gowrac iyo nadar iyo istikaafa iyo ducaa iyo eh, isticaana iyo kuwa lamidka ah ayay ilaahay cid aan ahayn u samaynayan cid noola noqoto ama cid dhimatay jin ama insi axyaa ama amwaat kay doonaysa ha noqoto markaasa waxay ku sababeynayaan sababtay ugu sameynayaan inay tahay inay ciddaasi ilaahay fariintooda gaadhsiiso waasito ilaahay ay uga noqoto iyo in ilaahay wa tacaala ay uga shafeeco qaadan marka camalkiina isku mid bay ka yihiin oo mushrikiintaa horiyo kuwan dambeba waxay wadaageen jaclu cibaadati ligayr illah wax cibaado ilah cidaana inay u sameeyeen qasdigiina way ka midaysan yihiin oo kuwaa hore qasdigoodu hadduu ahaa alabu lqurbati wa alabu shafaaca kuwan dambena waxay inoo sheegayaan qasdigoodu inuu yahay alabu lqurbati wa alabu shafaaca kuwan dambe waxay isku dayayaan inay inoo sheegaan farqi iyaga iyo kuwa hore udhexeeya laakiin farqigaasi wax muaira ma aha waa furuuq inta badan xagga magaciyo ku saabsan oo iyagu waxay u samaynayaan ciddaan ilaahay ahayn sida asnaamtooda cibaadaday ku magacaabi jireen anagu cibaado kuma magacaabayna kuleeyihi kaas waa magacun magacuna xaqiiqada iyo macnaha waxba kama bedelo ama cibaado ubix ama wax kale ubix waxaa kale odhanayaan iyagu cidda ay caabudayeen ilaahyay ku sheegayeen waa kuwa laa jacal aalihata ilahan waaxida annagu ilaahay ku sheegi mayno ambiya iyo rusul iyo awliya iyo saalixiin iyo magacyadaasaan ku sheegayna laa fara baynu leenaha ama dhagax ku sheeg ama geed ku sheeg ama ilaah ku sheeg ama weli ku sheeg ama nebi ku sheeg xaqiiqadun baa la eegayaa magaxa waxba lama eegayo mar haddaad cibaadadii u samaysay fi cid kastoo cibaado loo sameeya waa ilaah magaca la doonaya baa loo bixiya oo ilaah baabu macnihiisu yahay fii asli luqati اlcarab almacbuud sida waxa weyaan aynu aragnay waay waxaa kaloo musanifku inoo ishaaray siaynu qawaacid ku soo aragnay ana mushrikiina kaanuu mutafariqiina fii macbuudaatihim mushrikiintu inay ku kala tagsanaayeen waxa ay caabudayaan oo ay lahaayeen kuwa malaaig caabuda iyo kuwa ambiye caabuda sida nebi ciise iyo kuwa caabuda dad saalixiina sida maryam oo kale iyo kuwa ashjaar caabuda geedo iyo dhagaxaan inkastoo geedaha iyo dhagaxaantaas laftoodu mid ghaaiba oo maqan calaamad iyo magacuyaal ay u ahaayeen sida maqaamyada maanta la sameeyo iyo taabuudyada la dhiso ee magacuyaalka looga dhigo qof dhintay oo cibaadaad waxa weeyaan loo samaynayo taa adiladeeduna waxay nagu soo martay alqawaacid alarbac fabacaa allahu ilaahay waa soo diray muxamada sala allahu calayh wasalam halkana wuxuu ku caddaynayaa sababta u weyne ilaahay nebi maxamed uusoo diray inay ahayd waxa ay ku sugnaayeen qoonka ilaahay u soo diray oo ah shirkiga noocaasa oo ah in la jamciyo cibaado ilaahay la caabudayo iyo mid cid kale la caabudayo inuu la dagaalamo oo meesha uu ka saaro yujadidu isagoo u cusboonaysiinayo lahum iyagu lahum iyaga diina abihim diintii aabbahood ibraahiima aabbahoodii ibraahim ahaa wa yukhbiruhum isagoo ugu warramaya ana hada taqaruba dhowaanshahaas dhowaanshahan iyo walictiqaadi ictiqaadkan maxdu xaq ilahi inuu yahy xaqi ilaahay barax tirna oo cid kale aan loo yeeli karin laa yasluxu aanu u banaanayn shayun oo minu isaga ka midi eh. laa limalakin malag aanu u banaanayn muqarabin la dhaweeyey walaa linabiyina aanu u bannaanayn mursalin lasoo diray fadlan can gayrima ciddaan iyaga ahayn daayo marka halkan wuxuu noo sheegay ujeedada nabi maxamed ilaahay usoo diray inay ahayd tajdiidu diini ibraahim masaladaana qawaacidularbac iyo alaaat lusul labadaba waynu ku arag nebi maxamedna wuxuu dadka ugu yeedhay waxay ambiyada oo dhami ugu yeedheen maxaa nabiyullaahi ibraahim si gaara loogu khasiisay waxaa loogu khasiisay de horta ilaahay baa khasiisay oo nebi maxamed si gaara u yidhi miladii nebi ibraahim raac an ittabic milata ibraahima xaniifa milata ibraahimna maxay ahayd ikhlaas cibaadati lilah in ilahay cibaadada loo gaar yeelo marka taa raac baa nebi maxamed lagu yihi dadkana ugu yeedh baal ayaa lagu yihi nabillahi ibraahimna maqaam sare ayuu ka gaadhay waana la imtixaamay imtixaanaadkaana waa ka baxay oo waa guulaystay waa ambiyada kalena nebi maxamed waa uga duwanaa oo dee nebi maxamed waa inankiisii oo nebi maxamed alayh isalatu salaam abtirsiin buu ku gelayey nabiy llaahi ibraahim wa min waladi بن ibn ibraahim waxaa musanifku markaa halkan uu ishaaray markaa diinu nabiy llahi ibraahimna inay tawxiid ahayd ilahay baa qur-aanka in ku sheegay milata ibrahima xaniifa ma kaana ibrahimu yahuudiyan walaa nasraaniya walakin kaana walakin kaana xaniifa wama kaana min almushrikiin saasuu ilahay aayad kalena ku yiri nabiy ibraahim yahuudina ma ahayn nasraani ma ahayn mushrikina ma ahayn ma kaana ibrahim yahuudiya walaa nasraaniya walakin kaana xaniifa muslima walam yakun min almushrikiin mushrikiintana kama mid ahay nabiy llahi ibraahim saddexda qoloba waa sheegan jireen yuhuud baa sheegan jiray kristaan baa sheegan jiray mushrikiintaa sheegan jiray markaa mushrikiintu waxay lahaayeen diinu nabiy llahi ibraahim baanu haysanaa oo shirkiga ay ku sugnaayeen bay iyagu u meleynayeen ay uhaysteen diinu nabiy llahi ibraahim inuu yahay taana waa lagu beeniyey halkaana masle muhima baa ku jirta maslada muhimka waxa weeye qofku mar hadduu baadil ku sugan yahay isagoo haysuma haysto in waxaan uu haystaa xaqi uu yahay dee melihiisaas waxba u tari maayo oo baadilkiisii xaq ka dhigi maayo oo laa cibrata bidani اlbayini khaطahu waa min qawaacid اfiqiya male khaladnimadiisu ay caddahay wax ka soo qaad male mushrikiini waa isla saxsanaayeen oo waxay lahaayeen nebigii ilaahay uu soo diray ee ibraahim waa rumaysnaay nb nebi ibraahim nebinimadiisa dad badan waxay u haystaa mushrikiinta nebi maxamed loo diray ilahna inaan rumaysnayn nebina inaan rumaysnayn nebi maxamed nebinimadiisa ha beeniyaan laakiin nebi ibraahim nebinimadiisa may beenin waa kuwan sheeganayaba anahum calaa diini nabiy llahi ibraahim arrintaas miyay wax tartay malahay u malaynayn diinta nabi ibraahim haystaan waxba may tarin maantana waxaa jira dad fara badan oo isu malaynaya inay yihiin muslimiin muwaxidiina iyagoo shirki shirkiga caqiide ahaan iyo qowl ahaan iyo ficil ahaanba ku sifaysan inay musliminimo sheeganayaan amaba se ay u malaynayaan inay muslimiin saxayi miya u tarayso ha u tari mayso dad badanoo waxaa jira bidac diin ka dhigtay haddana isu malaynaya anahum cala ariiqi nabawiyi saxiix inay waddadii nebiga hayaan qofka bidcada uga digana isaga laftiisa bidci ku tilmaamaya odhanaya waa isagaa mubtadica odhanaya malawadaas waxba ka tari maayo waxa ay yihiin bay yihiinoo waa mubtadica weeye nabiy lahi nabiy llaahi maxamed alayh isalaatu wasalaam qoomkaa u yimi uu u yimi oo caraba dhammaantoodba inay ahaayeen min nasli ibraahim buu musanifku ishaaray yujadidu lahum diina abihim ibraahim carabi waa laba qaxtaaniyuuna wa cadnaaniyuun cadnaaniyuunta waa laisku waafaqsan yahay inay yihiin min waladi ibraahim qaxtaaniyiinta ayaa laysku khilaafay ma min waladi ibraahim ba mise waladi ibraahim ma aha wayukhbiruhum nebi maxamed wuxuu u sheegaya ana hada taqarub walictiqaada maxdu xaq illah yacnaa in la sameeyo cibaadaad la leeya cid baa loogu dhawaanaya oo la ictiqaadsan yahe oo la aaminsan yahay inay ilaahay qofka u dhaweynayaan oo shafaacana lagu helayo inuu arrinkaasi yahay xaq ilaahay oo barax tiran ilaahay saafi ah oo ilaahay subxaana watacaala cid kale in lala wadaajiya aanay banaaneyn ciddaasi cid mucadama ha noqoto ama cid kale ha noqoto oo iminka markuu le laa limalakin muqarabin walaa linabiyin mursalin hadalkani taksiis faa'iideyn maayo waaba ka daba dhigayba fadlan can gayrihima ee kii mucadamka ahaa ilaa agtiisa darajo iyo mansilo ku lahaa haddaan cibaadaadkii waxba laga siin karin macnu waa maxay min baabi lwlaa cid isaga ka darajo hoosaysana waxba lagama siin karo intaa dabadeed musanifku waxaa halkan ku sheegayaa hore wuxuu inoogu sheegay mushrikiinta nebi maxamed loo soo diray inay ilaahay caabudi jireen buu inoo sheegay laakiin cibaadadoodu cibaado saafiya inaanay ahayn cibaado shirki la socda inay ahayd kadibna halkan wuxuu ku sheegay inay ilaahay jiritaankiisa qirsanaayeen wakadalika inay ahayn muqiruuna birububiyat illaahi wa watacaala ilahay rabbinimadiisa kuwa qirsan inay ahaayeen markaasaa wuxuu leeyahay wailaa fa haulaai lmushrikuun wailaa arrinku haddaanu sidaa ahayn oo haddaan la odrhan taqarubka iyo ictiqaadku waa xaq ilaahay u gaara haddaan la odrhan fahaulaai mushrikuun kuwan mushrikiinta ah aladiina kuwaasoo qaata qaatalahum ula dagaalamay rasuulu lahi sala اlah alay wasalam yashhaduuna waxay qirayeen ana allaha ilaahay huwa alkhaaliqu inuu yahay ka jirsiiyey makhluuqaadku iyagoon jirin waxdahu kelidii xaalo uu yahay oo laa shariika mid shuraaka la-a ah, lahu isaga aanu jirin wa anahu arinku inuu yahay laa yarzuqu inaanu makhluuqaadka arsaaqin wax anfaca aanusin ilaa huwa isaga mooyaane walaa yuxyi aanu noolayn walaa yumiitu aanu dilin aanu nafsaarin ilaa huwa isaga mooyaane walaa yudabiru aanu maamulin almra arinka addoomaha ilaa huwa isaga mooyaane wa ana jamiica asamaawaati bay qirsanaayeen in samooyinka oo dhan asab samooyinkii toddobada ahaa oo mudaaf ilayhiga markaa majruurka ah samaawaat ayaa laga sifeynaya iyo waman fiihinna iyo cidda dhex joogta oo dhan walaradiina wa ana jamiica alaradiin iyo dhulalka oo dhan dhulalkii asabci ee toddobadaha iyo waman fiihinna cidda dhulalkaa dhex joogta kulluhum dhammaantood cabiiduhu inay yihiin bay qirsanaayeen ilaahay addoomihiisa wa taxta tasarufi inay yihiin ilaahay takrifalkiisa kuwa hoos joogiyo wa qahrihii rabbi subxaana wa tacaala muquunintiisa iyo awood sheegashadiisa halkan musanifku wuxuu ku sheegay qaacidadii aynu shalay sheegnay oo ahayd ana almushrikiina aladiina qaatalahum rasuul llah kaanuu muqiriina birububiyat illah mushrikiintii rasuulku alayh isalaatu wasalaam uu la dagaalamay ee dhiigooda uu xalaashaday iyo dumarkoodii caruurtooda uu qafaashay xoolahooda uu xalaashaday ee haniimo uu ka dhigtay horta inaana diidana ilahay jiritaankiisa wax muran muran geli karana maaha taas bal inay qirsanaayeen ilaahay subxaana watacaala rabbinimadiisa inay qirsanaayeen waana arrin qur'aanka kariimka ah aada ugu soo noqonoqotay in haddii la weydiiyo cidda abuurtay ilaa inuu abuuray bay si cad u sheegaya walain sa'altahu man khalaqahum layaquuluna allah haddaad weydiisanaya maxamedow waryaa idin abuuray ma snaamta maad caabudaysaan baa idin abuurtay maya allah baana abuuray bay lahay wlain saaltw man khalaqa asamaawaati waalarda layaquluna khalaqahuna alcasiizu lcaliim haddaad weydiiso samooyinkan waaweyn iyo dhulalkan yaa abuuray sanam hebel baa abuuray lagama maqlahayn oo caqiidadoodu may ahayn ilaahay cid aan ahayn inay khaaliq tahay bal allaha casiiska ee caliimka ah oo ilaahay magacyadiisaha casiis iyo caliim iyo sifaatkiisa sifat lciza iyo sifat lcilmiyo xataa waa sugayeen oo waa qirayeen waxaa kaloo tusinaya ilaahay rabbinimadiisa inay qirsanaayeen tadarucum lilahi fi shadaa'id markay dhaharaato xaaladdu ay ku adkaato cid kastoo kale oo waasito ay ka dhiganayeen waa ilaabi jireen allah oo qura ayay isu dhuldhigi jireen oo si ismiskiinini ay ku jirto ay u bari jireen ida rakibuu fi lfulki dacw llaha mkhlisiina lahu اdiin haddii ilaahay inuu jiro aanay aaminsanayn say u baryayaan ilaahay inuu rabbi yahay oo ka wax tari kara ee nafciga iyo durigaba iyo waxtarka iyo waxyeeladaba haddaanay aaminsanayn siday u baryayaan ilahay subxana watacaala waidaa masakum اduru dalla man tadcuuna ila iyah ilahy wuxu meesha waa ka baxayaa waxaan jirin buu noqonayaa waxaan jirin oo kale ayuu noqonayaa ciddii aada caabudayseen aad baryeyseen allah subxana watacaala mooyaane aayaddanna maxay tilmaamaysaa laba arrimoodba way tilmaamaysaa arrinka koobaad oo ah inay ilaahay caabudayeen cid kalena caabudayn istinaagaana taa taa tusinaya oo dalla man tadcuuna maca allah baa soo gelaya weyaan macnaheed walihaadaba ilahay laga istinaado la yidhi ilaa iya marka allahna waa caabudayeen kuwo kalena waa caabudayeen allah waa baryayeen kuwo kalena waa baryayen arrinka labaadna markay xaaladdu adkaato cid kastoy baryayeen inay ilaabayeen oo allah qura allah oo qura ay baryayeen bay tilmaamaysa waxaa kale oo ay qireeno qur-aanku uu sheegay anna aalihatahum laa tacdu an takuuna shufacaa cinda allah ilaahiyadooda inaanay awood mulaqa lahayn nafci iyo duri ay la madax banaan yihiinna inaanu jirin awooddooduna inaanay dhaafsiisanayn inay u shafeeco qaadaan haulaai shufacaauna cinda allah bay lahay intaasay ku koobayeen iyo eh, maa nacbudum ila liyuqaribuuna ilى allah umay sugayn nafci iyo duri mulaqa umay sugahay waxaa kaloo qur-aanka lagu sheegay inay tasriixiyeen ana xadiidkaa lagu sheegay nacam inay tasriixiyeen ana aalihaatu mamluka lilah xataa kuwana caabudayaan inuu ilaahay leeyihi xadiidkii talbiyada aynu akrinay ilaa shariikan huwa laka malaktahu wamaa malak ilaahay ow mid kula shuraakaa ma lihid mid kula shuraakaayo laakiin isaga laftiisa aada leedahay wuxuu isagu leeyahyna adigu aada leedahay ama adigu isaga aada leedaho isaguna aan waxba lahayn maada sida laga dhigay kuxihanta wamaa malaka aan waxba lahayn ama wamaa malaka malaktahu wladii malaka sidaasi loo macneeyo waxaa kaloo ilaahay uu ugu sugay qur'aanka iimaan luqawi ah oo macnaheedu yahay waxay rumaysnaa ilahay rabbinimadiisa jamaca allahu bayna iimaanihim wa shirkihim fi aayati waaxida oo rabbi subxana watacala wuxu uhi wamaa yuminu akarhum biاllahi ilaa wahum mushrikuun badankoodu allah rumaynayaan ma rumaynayaan ilaa xaal ay shirki samaynayaan mooyaane iimaankan ilaahay uu ku sifeeyey waa maxay waa iqraarun birububiyat illah way aaminsanaayeen in allaha khaaliquhum wa muxyiihim wa mumiituhum wa raasiquhum wa maalikuhum wa mudabiru amrihim wa shanihim taas wey shirkigan ilah le ilaa hum mushrikuuna waa shirku fi lcibaada marka taasi maxay caddaynaysaa in inay u asal ahayd haalibna u ahayd ilaahay dhammaantood ma odhan wuxuu yihi wamaa yuminu wamaa yuminu akaruhum billah akaruhum buu yihi ilaahay haalib bay markaa u ahayd badankood ayaa sifadan lahaa macnaheedu waa jireen qaar iyaga kamid oo xataa ilahay rabbinimadiisa beeniya ama rabbinimada rubuubiyada ilahay shirka ku sameeya lakin sidan baa haalib u ahayd weyaan macnaheedu wamaa yuminu akaruhum biاllahi ilaa wahum mushrikuun marka badankoodu inay rumaysnaayeen ilaahay rabbinimadiisa ayuu ilaahay aayaddan ku sheegay waa khabarun min allahi subxana wa tacaala wa akhbaar llahi sidqun shirkigooduna inuu ahaa fi lcibaado shirkigoodu aanu asal ahaan ahayn fi rububiya shirku lmushrikiin hal kaana fi lasli fi rububiya la bal kaana shirkum fi lasli fi lcibaada wdaliilu qowl lahi tacala wma yuminu akarhm biاllahi ila wahum mushrikuun waxaana sidaa aayadda u fasiray ibnu cabaas oo iimaankoodu waa waa iimaanhum biana allaha khaaliquhum wamaalikhum waraaziquhum buri shirkuhumna waa fi lcibaada ibnu jariir abri baa tafsiirkiisa ku wariyey wa kadalika mujaahid wa cikrima wa qataada min ataabiciin saasay aadda ufasireen mufasiriinta oo dhamina halkaas ayay mareen jamiicu kutub tafsiir bal adigu eg aayaddani waxay ku noqotay kuwa le shirku mushrikiin alawaliin fi rububiya ayuu ahaa qofkuna mushrik noqon maayo xataa yushrika fi rububiya qodax cunaa kaga markaasaa qaarkood ay yidhahdeen kuwa dee mutaakiriinta ahi waxay yidhaahdeen sariix kuma aha inay ilaahay rabbinimadiisa rumaysnaayeen saana sariix ugu ahayn ilaahay baa le wamaa yu'minu akharuhum biاllahi ilaa wahum mushrikuun qataada wuxuu hi ma talqa axada minhum ilaa dakara ana allaha rabu mid kasta oo iyaga ka mid ood la kulanta wuxuu sheegaya ilahay inuu rabbigii yahay wmaaliku waraasiqu inuu yahay washirku wayushriku fi lcibaada bui xagga cibaadadana shirki ayuu samaynaya qur-aanka kariimka haddaad ufiiristo qur-aanku mushrikiinta muxuu faraa ma ladii yamuru alqur'aan ma ladii yamuru bihi qur'aan mushrikiin wuxuu qur-aanku mushrikiinta faro iyo wuxuu ugu yeedhay adi jaraale u ku waaninaya waa maxay qur-aanka waad akrido xifdisantii tawxiidka maxay tawxiid fi lcibaad mid qur-aan ku aragtay isagoo qur-aanku le waxa weeyaan ilaahay inuu idin abuuray rumeeya ama inu inuu idin arsaaqo iyo inuu idin leeyahy inuu idin maamulo iyo inuu ilaahay rabbigii yahay la waayo qur-aanku isagaaba sheegaya taa inay iyagu qirsanaayeen qur-aanku markuu ilaahay rabbinimadiisa ka waramayo fi mukhaaabati kufaar wlmushrikiin mushrikiintana uu la hadlayo wuxuu u sheegaa ilaahay rabbinimadiisa calaa sabiili اxtijaaji wاlilzaam isagoo tan ay qirsan yihiin oo ah ilaahay rabbinimadiisa yanaa daliil uga dhigaya ilaahay macbuudnimadiisa xaqa ah ee kelida uu ku yahay iyagana ku ilzaaminaya oo le kamaa tuminuuna ana allaha rabakum faaaminuu ana allaha macbuudakum waxdahu si aad u rumaysantihin ilahay inuu kelidii rabbigii yahay dee u rumeeya in ilaahay kelidii uu yahay macbuudka xaqa oo cid kale aan la caabudi karin walihada la daba dhigaa afalaa tacqiluun afalaa tadakaruun faanaa tusxaruun oo hadalka markaa caqli celintu ay caqli celintu ay ku jirto ayaa la daba dhigaa ilahay wuxu uhi ya ayuha الnaas icbuduu rabakum aladi khalaqakum aaminuu birabbikum lama odhan maxaa la yihi icbuduu rabbakum iwaxiduu rabbakum aladii khalaqakum waayo way qirsan yihiin inuu ilaahay subxana wa tacaala uu abuuray waxyaaba la yaab kale waxaa kamide eh, kuwa mutaakhiriina khuraafiyiina ay sheegeen waxay dhahdeen mushrikiinta aayaadkan qur-aankaa ah ee sheegaya marka la weydiiyo idin abuuray yaa idinla ya idin arzaaqa allah ay ku jawaabayeen been bay sheegayeen oo bimacnaa munaafiqiin bay masaladaa ku ahaayeen oo ilaahay rabbinimadiisa iyagoon rumaysnayn bay carabka ay ka sheegayeen min annaasi man yaqulu aamana bilah wabilyawmi laakhir wama hum bimuminiin taasoo kale ahay waa arrin aada iyo aada u baciida taas mushrikiinta mushrikiintu munaafiqiin may ahayn waxay aaminsan yihiin may qarinayn oo haddii ilaahay subxaana watacaala rabbinimadiisa aanay rumaysnayn may sheegteen oo may yidhahdeen waan rumaysannahay waxaana taa u daliila ilahay inuu kelidii macbuudi oo cid kale aan la caabudi karin laa calى sabiili اlistiqlaal walaa calى sabiili alwasita taqarub atawasut hadday taa rumaysan yi haddii nacam taa may rumaysnayn soo ma waxay rumaysnaayeen in ilahay cid aan in la caabudi karo iyadoo ciddaa ilahay loo sii marayo may qarsadeen taas may ka been sheegeen fajacala alaalihata ilahan waaxida baciga may rumaysnayn miyay ka been sheegeen oo iyagoo an rumaysnay yidhah waan rumaysana nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam nebi rasuul ilahay uu soo diray inuu yahay may rumaysnayn miyay ka been sheegeen o yidhah waan rumaysanay sidii munaafiqiinta abadan maxaa ku kalifaya markaa qadiyat rububiya inay ka been sheegaan oo walain sa'altahum man khalaqahum layaquuluna allah marka la ha yaa idin abuuray iyagoon aaminsanayn ay yidhaahdaan ilahay baana abuuray ta kale kaba soo qaadi inay been inoo sheegeen ilaahay subxaana wa tacaala beentoodaa muxuu ugu radin waayey qur-aanka maxaa lagu yaqaanaa ciddii wax khaldan sheegta qur-aanku markuu ka warramay inuu ku radiye soo maa ma iqraariye dee qur-aanku masaladana qur-aanku uu iqraariyey oo markii ay bacfiga diideen ay yidhahdeen baci ma jiro qur-aanku warkoodaasun inooma sheegine radin buu raaciyey soo maa zacma aladiina kafaruu an lan yubcauu qul balaa warabbii latubcauun waa lagu radiyay arrinta noocaasi bal suuraة اbaqara u fiirso ilahi subxana wa tacaala wuxuu yihi falaa tajcaluu lilahi andaada waantum taclamuun oo ilaahay baaba si cad u sheegay kuwanay ilaahay la masaynayaan xagga cibaadada ay leeyihiin waa la caabudi karaa sida ilahay baa loo caabudayo inay og yihiin iyagoo ay garanayaan inaan ilaahay la masan ahayn fi rububiya falaa tajcaluu lilaahi andaada wa antum taclamuun waxyaabay sheegaan waxaa kamida shubah daciifa oo mutashaabihu qur'aana ayaa mushrikiinta mutaakhiriinta ay u daliishadaan ana shirk ana shirka alawaliin kana fi rububiya oo ilaahay rabbinimadiisa inaanay qirsanayn ay u daliishadaan waana mutashaabi aayaadkii muxkamka ah ee masalada ku cadaana way ka tegayaan waxaa kamida ah waxay hahdeen ilahay waa ka yihi afalaa yanduruuna ila libili kayfa khuliqat wa ila kayfa ruficat waila ljibaali kayfa nusibat wa ila kayfa sutixat waxay tusinaysaabay ayay leeyihiin inaan ilaahay rabbinimadiisa rumaysnayn walihaada ba dalaail rububiyat ilahi subxana wa tacala loo sheegay istifhaamtan istifhaam taqriiriya weyi arrimahana waxaa loo sheegay si daliil looga dhigo allah makhluuqaadkaas abuuray awoodiis iyo cilmigiis iyo xikmadiisu ay ka dhex muuqato inuu kelidii cibaado xaq u leeyahy waa min baab اlاxtijaaji wاlilzaam wey waxaa kaloo ay yidhaahdeen mushrikiintaa hore waxay aaminsanaayeen kuwan ay caabudayaan inay yihiin mustaqiliina binafci wاdur inay waxtar iyo waxyeelo ay la madax banaan yihiin ay leeyihiin inagu miyaynu diidanahay ana mushrikiina kanuu yactiqiduuna fi macbuudaatihim anafca wdur ma mulaqan baynu udiidanay miya ma diidanin qofku waxaanu nafci iyo duri ka aaminsanayn maba caabudaba laakiin nafciga iyo duriga ay ka aaminsanaayeen wuxuu ahaa nafcun wa bitawasut iyaga laftoodaa waxna taraya ama haddaanu caabudi weyno wax noo geysanaya arrintu may ahayd ee waxay ahayd nafciga ay leeyihin bitawasut buu ahaa waxay nagu anfacayaan inay ilahay nooga shafeeco qaadaan ilahay inay noo baryaan wax noo weydiiyaan ilahay inay noo dhaweeyaan sidaas ayay lahaayeen wuxuu ihi faida aradta haddaad doonto addaliila daliilka u daliila calى ana haulaai kuwan almushrikiina mushrikiinta aladiina kuwaasoo qaatalahum la dagaalamay rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam yashhaduuna inay qirayeen bihada arrinkan arrinkee inuu ilaahay yahay rabuhum khaaliquhum waraasiquhum muxyi mumiti wamumiituhum wamaalikuhum wamudab mudabiru amrihim faqra waxaad akridaa qowlahu tacaala akri ilah uhi qul waxaad tidhaahdaa man yarzuqukum yaa idinka arsaaqa min asamaai xagga samadii walardi xagga dhulka aman ymliku yaa le asamca maqalka iyo walabsaara aragyada waman yukhriju yaa soo saara alxaya ka nool oo min almayiti ka dhintay ka soo saara wayukriju yaa soo saara almayita ka dhinto min alxayi ka nool ka soo saara waman yudabiru yaa maamula alamra arinka khalqiga fasayaquuluuna waxay odhan doonaan allaahu yafcalu dalik ilaahay baa intaa aada sheegtayba sameeya saasay ku jawaabaya faqul waxaad tiraa falaa tattaquun war maxaad ilaahay uga baqi weydeen taqwana waxaa ugu weyn tawxiid man maxaad ilahay u waxiidi weydeen oo rumaysnaantay rumaysan yihiin ilaahay rabbinimadiisa oo arrimaha la sheegay ay tusaale u yihiin min sifaati rububiyat illaahi ay yihiin ayaa lagu ilzaaminaya oo idinku aaminsan inuu kelidii rabbi yahay oo khaaliq iyo mahaalik iyo mudabir iyo muxyi mumiit yahay mud maalik uu yahay sidaan cid kaloon intaas oo sifo midnaba aan lahayn oo aydaan u qirayn aada ugu caabud aada u caabudaysaa hadday aaminsan yihiin aalihadoodu sifaadkan inay leeyihiin oo rabbi ay ka aaminsan yihiin jawaabta kumay koobeen fasayaquuluuna allah waxay odhan lahaayeen sifaadkaa aadna weydiisay waxale oo afcaashaad sameeya ilaahay iyo asnaamtayda hadday asnaamtooda ka aaminsan yihiin sifaat rububiya miyay ka reebi lahayd kamay reeben laakin yay ku koobeen sifaat rububiya allahu subxana wa tacala ayay ku koobeen wa qawlahu akri ilahay u yihi qul waxaa tiraa liman ilardu dhulku iyo u sugnaaday iyo waman fiihaa ah, iyo dhulalka cidda joogtaaba in kuntum haddaa tiin taclamuuna inaad garanaysaan sayaquuluuna waxay odhan doonaan lilahi buu usugnaaday qul waxaa tiraa afalaa tadakaruun war maydaan waan toobahayn haduu ilaahay dhulka iyo cidda ku suganba uu leeyahay oo taa qirsan tihiin oo milkiga iyo lahaanshaha ilaahay aad ku koobteen cibaadana maxaad ugu koobi weyday ila inuu kelidii maalik yahay waxay daliil u tahay inuu kelidii macbuud xaqa yahay qul waxaad tidhaha man rabu samaawaati samooyinka rabbigood waa kuma samooyinkii asabci ee toddobada ah wa rabu lcarshi waa kuma carshiga rabbigii carshiga alcadiimi ee weynaa sayaquuluuna waxay odhan doonaan lilah oo markaa macno ahaan baa loogu celiyey ilay lafdiga muaabiqa waxa in idhahdaan sayaquuluuna allah rab الsamaawaati sabc wa rab اlcarshi allah wey sayaquuluuna allah lakin maxaa la ihi sayaquuluuna lilah oo su-aasha markaa macnaheeda laga dhigay in la yihi qul liman الsamaawaat الsabc liman isamaawaat sabcu wlcarsh cadiim waxaad tidhaahdaa samooyinka toddobada ee carshiga weynyaa yuu usugnaaday marka macnaha marka la eegay bay jawaabtu noqotay sayaquuluuna lilah laakiin waa jiraan qiraaat waxa weeyaan saxiixa odhanaya sayaquuluuna allah qul waxaad tidhaha falaa tattaquun qul waxaad tidhaha man biyadiiiyo gacantiisa ku jirtaa malakuutu kuli shay shay kasta lahaanshihiisu wa xaal huwa allaha maaliga ahi yujiiru uu yahay ka ilaaliyo khalqiga oo laa yujaaru caleyh isagana cidna aan laga ilaalin in kuntum taclamuun haddaad garanaysaan sayaquuluuna waxay odhan doonaan lilah shay kasta lahaanshihiisu ilaahay buu usugnaaday qul waxaad tiraa faanaa tusxaruun war waa yaabe sideebaa laydin leexinaya xaqii laydinka leexinaya tusrafuuna can ilxaq oo daliilkiina waad qiraysaan madluulkiina waad diideysaan oo daliilku waa inuu ilaahay kelidii rabbi yahay maxay arrintaasi daliil u tahay dee inuu kelidii yahay macbuud xaqa oo rabbinimadii cibaadada ku mutaystay mar hadday sidaa ku kooban tahay dee cibaadadina waa inay sidaa ku koobnaato ayib marka daliilkiina waad qiraysaa inuu kelidii rabbi madluulkii waa inuu kelidii cibaado xaqu leyana qiri maysaa maxay daliilii waayra dalika akri oo min alaayaati ah oo tilmaamaya siday u qirsanaayeen ilaahay subxana watacaala wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu ala nabiyina mxamedi wala alih wasaxbi ajmaciin